Mm-hmm.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 waxaan doonayaa inaan baraarujiyo laba qodob qodobka koobaad waxa weeye axadu ruwaad ayaa aynu soo marnay dabdigiisa ayaan wax ka saxayaa mawlaa khufra ninka aynu nidhi shalay waxaynu nidhi mawlaa khafra oo waxaynu fadxaynay qaynka siduu ku saxanyayna waxa weeye in la dameeyo xadiiskanna waa qodobka labaadeh tawiilu zandayn markaynu marayna wuxuu carabku iga xaday tawiilu lmarfiqayn marfiqa iyo zandiguna waa kala duwan yihi tawiilu zandayn waxa weeye mataanaha waxaynu naqaano labada mataanood ayaa waaxidu ahaa zanda mideedana waxaa la yidhaahdaa zanda labadaasaan ka horaysinaya xadiidka saynu shalayta sheegnay waxa uu ka mid yahay ama loo odhan karaa waa axaadiista ugu xeesha dheer ee si qurux badan oo aad iyo aad u qiimo badan u sifaynaya noloshii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu hawl yareeyey saddex arimood inuu noqdo xadiiska ugu faahfaahinta badan noloshii nabigeena calayhi salaatu wasalaam kow inuu ahaa wiilyal oo rabiibu rasuulillaahi ah rasuulkaas soo koriyey gurigiisu ku soo koray carruurtiisuu la walaaliyey marka wuxuu helay muddo dheer oo uu la noolaan karo dhan walba ka fiirin karo waa ta labaadeh marka labaadna saxaabi buu noqday nebigii la nool calayhi salaatu wasalaam oo isagoo weynna waa la noolaaday waa ta saddexaadeh sida lagu tilmaamay wa kaana wasaafan wuxuu haa dadka tilmaanta ku xeeldheeree tilmaanyahanka dadkuna ma sinna meel baad tegaysaan waxbaad arkaysaan waxaa la odhanayaa tilmaan waxaa laga yaabaa laba ninoo kula socday inay laba saddex erey ku soo ururiyaan ninna inuu dhan walba ka maro kan kalena uu ku gooban waa runta saasay ahayd oo maxaad u sheegi weyday waa laga yaqaana xagga tilmaanta laga yaqaan marka xadiiskuna xagga marka laga eego sinaaca alxadiiiya cilmiga xadiiska culumtiisa marka loo eego ma asixin saddex cilluu leeyey laba cillo shalay baynu sheegnay waa ninka la dhahda abi cabdilaahi tamiimi waa majhuul nimaan la garanayn qof aan la garanayn hadduu xadiiska ku jirana waa daciif wax lagaga talagalo la garan maayo waa qodobka labaad ee jumeyc ninka la ydhao jumeyc ibni cumayr waa daciif raafidiya raafidi haddii lagu idhaana waa nimankii inkaarta qabay ee saxaabada caayi jira weeye ta saddexaadina waa inqitaac u dhaxeeya ninka la yidhaahdo abi cabdilaahi tamimi iyo ibnu abi hala iyagana inqitaac baa lagu sheegay saddex cilla hadduu yeeshay xagga sinaacada xadiiska ma asixin waxyaaluhu ka warramaya waa laba uun qayb axaadiista kaleu la qabaa oo axaadiista kale inuu haysanaa qaybna isaga la madax bannaan qaybtu la madax bannaanyihina waa la qaadanaya maxaa yeelay sifadu waa min fadaa'il acmaal waa waxyaalaha wanaagsanaya in la barto ay ku fiicantahay xadiiskuna xataa hadduu daciif yahay fadaa'il ulacmaal waa loo adeegsadaa waata keentay alimaam alalbani kitaabka markuu ikhtisaarinayey wixii xadiisee daciifa oo dhan uu tuuray laakiin xadiiskan muu tuurin waayo sifooyinka uu sheegayo ayaan wax laga taga lahayn marka waynu dul carari doonaa biidni illaahi tacaala qodobka muhimkee kalena wuxuu yahay wuxuu yidhi xasan ibnu cali sa'altu khaalii hindan bina abi haala wa kaana wasaafan can xilyati rasuulillahi sal ly salam wa ana ashtahi waxaan jecelahay an yasifa lii inuu ii tilmaamo minha xilyadii shay aan wax iga tilmaamo atacallaqu bihi aan ku dhego waa hadal aad u xeel dheer xasan ibnu cali saxaabi buu ahaa noloshii nebiga waa soo gaadhay laakiin wuu yaraa ilmo yar hadduu yahayna wax badan ma hayo wuxuu yidhi anigoo wax ka haya hadda in kaloon ku dhega inaan helo ayaan jeclaystay dhan walba ka weynaysiiyey mufakhaman fii quluubi innaas dadka qalbigoodana ku weyn oo haybad leh wa inagii taana soo tilmaanay yatala'la'u wajhuhu wejigiisu waa wirwidhayaa wuu dhalaalayaa gooraya ayaan gaar ahaan marka uu farxo tala'lu alqamari laylat albadr habeen shan iyo tobnaad siduu dayaxu u wirwidhu dhalaalo ayuu dhalaalaa abu hureyrana wuxuu ku daray xadiis bukhaarigu warinayo ka kaana ashamsa tajri fii wajhi waxaad moodaysaa cadaaladdu inay wejigiisa dhex socoto iftiinka iyo dhalaalka adwala min almarbuuci adwala haddaynu idhaahno waa khabarkii kaanada saasaynu ku wadaynaa insha allahu tacaala adwala min almarbuuci wa aqsara min almushadab horeynu taa soo marnay qofka gobolkaana uu ka yara dheeriyay in yar ka dheer ee dhuubanna waa uu ka gaaban yahay markaa dherar yaroo muctadila oo xagga gobolnimada xiga ayuu leeyahay cadiima alhaamati madaxiisu weyn yahay qofka marka madaxiisu wen yahay jidhka kalena uu weynidii la qabo qurux ayuu noqonayaa weliba waxaa loo badiyaa qofkaasi caqli iyo xigmad iyo deganaanna inuu leeyahy rajila shacri waanu soo marnay timihiisu waa dhexdhexaad aadna uma dabacsana aadna uma adka in infaraqad caqiiqatuhu caqiiqada shalay baynu yar dul istaagnay waa timaha yixda ah ee lagu dhasho alimaamu samakhshari wuxuu leeyihi nebigu tii uu ku dhashay buu qabayba lagamaba xirin laakiin waa lagu ceebsado waxa la yidhi waa qalad waayo caadada carbeed nin wax waayeyo faqiirah iyo mid bakhaylah ayuunbaa ilmaha ku dayn jiray laakiin reer beni haashim oo deeqna lahaa duunyana u dhannayd suurtagal maaha inuu timihii yixda ahaan lagama xirin oo neefna laga qalin nawowi isagu wuxuu leeyahay nebigu markuu weynaaday isagu isu maarata caqiiqeeyo isu wanqalay taana waxaa lagu macnaynayaa dabiixadii gaalada nebigu kumuu qancin labadii neefee wanqashay gaaladu qaleen kumuu qancin isagoo weyn ayuu qashay caqiiqa waxaa looga jeedaa in la ydhaahduun timihiisii ayaa looga jeeda majaaz waxaa kaloo soo hartay caqiisatuhu caqiisadu waa timaha fooda oo looga jeedo timihii oo dhan xagga irsaalka iyo farqigana carabi waxay caado u caadow lahayntiba inay kala jeexaan barhtanka intay ka kala jeexaan dhinaca midigna badhu ridaan dhinaca bidixna baru ridaan waa tafriiq baa laydhaa yuhuudduna waxay lahaayeen sadli sadligu waxa weeye in dib loo wada feedho oo dhabarka laga raarido nebiguna calayhi salaatu wasalaam intuu maka joogay wuxuu jeclaa inuu waafaqo yuhuudda maadaamay ahlu kitaab yihiin qoladanna uu khilaafo maadaamay sanam caabud yihiin laakiin berigii dambe ee yuhuuddiina ay isqanciyeen ee yidhaahdeen muxamed madiin cusub buu hayaa annagunbuu naga eegtaa waxaanu samaynana wuu la yimaadaa wixii aynaan samayn iska daaya markiibuu amray la khilaafo deetana aakhirkii noloshiisu waxay ahayd inuu timahaasa u kala rogo timaheenna ba kala rogayaa mise kala rogi maayo waxay ku xidhan tahay timuhu macaadaadkaa mise waa cibaadaadka hadday noqoto timuhu insaan loo kala rogaa diin bay noqonaysaa haddaanay timuhu cibaado ahayn oy caadaadka yihiinna kolba qoomkaad la joogtaa sida ay timahooda ka dhigtaan baad ka dhiganaysaa hadday gaagaabsadaan waad gaagaabsan hadday xiirtaan waad dukuran hadday dheereeyaan waad dheerayn markii nebiga calayhi salaatu wasalaam diinta loo soo rogayna lama arag meeluu ku khilaafay qoomkiisa iyo timuhu caynkay ahaayeen marka waxaa loo badinayaa culamaaul usuul timaha dabeecaddoodu waa sidii kolba ummadda la joogto inagana waxaa inoo dheer timiheennu aad uma jiracsana timiheennu waxay xidhigaan adayga xigaan saa awgeed maba ka suurta gasho qolooyinkii sidhi xataa kala jeexa waxbaa kala kulmay marka xagga caqiidada iyo xagga camalka ayaa nimanka laga haystaaye xagga timaha waa qowl laga xoog badan yahay oo daciif ah in timaha cibaado laga dhigo marka laga raba garka oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray laakiin timaha madaxa muu amrin timaha madaxa wuxuu yidhi man kaana lahu shacrun falyukrimhu war ninkii tima lahow timaha oo maydh oo dhaashi oo feedh kii lahow ma maxaa ka muuqanaya inaad xiiri karto inaad yarayn karto inaad madaxa kaga taagnaan karto markaad doonto aad eh, xiiri karto intaan aynu ka nidhaahno mawduuca timaha in infaraqad hadday u kala jeexmayso oo timuu qoyan yihin wa ilaa haddaanay qoyanayn ama gaaban yihinna falaa yujaawisu shacruhu timihiisu ma dhaafi jirin shaxmata udunayhi dacasha labada dhagood idaa wafara ashara lown waan soo marnay waasica aljabiin jabiinka waxa u yaqaanaan dadka caamadu fooda laakiin sidaa maaha jabiinku waa labada dhaban falammaa aslama watallahu liljabiin nebi ibraahim nebi ismaaciil muu jiifin fooda dhabankuu jiifiyey markaa nabiga dhabankiisu waasic buu ahaa ballaaran azaja alxawaajib xawaajibta waa sunnayaasha sunnayaasha nebigu waxayaan qaar qaansa ah oo saa u qoolaaban sawaabiqa oo buuxa min ghayri qaran iyagoon isgaadhin haddaad axaadiista qaar ku aragto asaja aqran way isku dhowaadeen qofka meel fog ka taagan wuxuu moodayaa inay isgaadheen mase isgaadhin baynahumaa cirqu yudiruhu alqadab waxaa u dhexeeya xidhid yudiruhu uu darariyo alqadabu cadhadu xidhidku ma muuqda inta kale laakiin markuu nebigu cadhooda calayhi salaatu wasalaam ayuu boodayaayo halkaa laga arkaya aqna alcirniin aqnaa waa mid dallacan oo sarreeya alcirniini sanqaroorku laftaa sanka ayaa cirniin layidhaa lahu wuxuu leeyay nuurun yacluuhu damiirka sanka waa loo celin karaa oo waxaa ugu soo dhowe la sheegaa damiirka loo celiya laakiin waxaa ka wacan in gebiga nabiga loo celiyo o la yidhaahdo lahu nuurun yacluu gebi ahaanba nuur baa ka sarreeyey yaxsabu wuxuu moodayaa man lam yata'ammalhu qofkaan u fiirsani ashamma mid santaag leh oo sanka taagaya laakiin santaag ma lahayn nabigu mutawaadic buu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ka sallixya mid garhkiisu cufanye buu ahaa inuu garhku cufnaado oo la daayo waa amarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam in la deebiyo oo gebigiisaba gunta laga jaraana waa dhaqankii yuhuudda iyo mushrikiinta nabigu wuxuu uhi khaalifu lyahuuda wاnnasaara ucfu llixa khaalifu lmajuus mar wuxuu yidhi yuhuudiya nasaarada khilaafa marna wuxuu ihi khaalifu lmajuus dabcaabudka khilaafa marna wuxuu ihi khaalifu lmushrikiin marka yuhuud iyo mushrikiin iyo majuus iyo nasaara iskaleh waana dhaqan ayna soo geliyeenoo laynagu eh, celceliyey in garhku foolxumo yahay markaasaa wiilka yar markuu soo kacaamayo wuxuu baranayaa sheefta oo halkaasuu ka bilaabaya laakiin sax maaha caaishana waxay lahayd alxamdu lilaah aladii zayana arijaala bilixa ilaahay baa mahadleh ragga ku qurxiyay garhka innaguna waynu lahaan jirnay isticmaarka inala soo galay garhfeedh baad maqlaysa garhfeedh maxaa la feedhi jira lahayn waxaa lagu odhanayaa garhmeleete garta ma galo garhmeleeta waxay uga jeedaan ka xiray kaaan ilaahaybaa u soo saarini isagu dembi ma laha xoog ku soo saarna lama odhanayo markaa garhka in la diistaa waa fiican tahay sahla alkhadayn labada dhabanna wuxuu aa ah mid u sahlan oo hilibku lahaynoo ay hoos u shuban yihin daliica alfami miimka in la khafiifiyaa fiican oo aan la shadin alfami la odhan daliica alfami afku uu ballaadhan yahi wuxuu leeyahay nawowi kadaka qaalahu lakharu walcarabu tamdaxu dalika watadumu siqara alfam saasaa lagu macneeyey daliica alfami afkiisu inuu weyn yahay carabtuna way jeclayd afka yarna way nici jireen axad alculamaa oo ladhaa shamar ayaa wuxuu yidhi cadiimu alasnaan ayuu ku macneeyey ilkiisaa waaweynaa laakin cidi kuma raacin idinkuma raacin nebiga ilkiisa waxaa lagu tilmaamay ashnab waa ilko xarar leh xararka carruurnimadoo kale ayay lahaayeen mublaju thanaaya dhoolihiisu way caddaayeen oo dhalaalayeen baraaqu thanaaya caddaan baa ilkiisa lagu sheegaye waaweynaa laguma sheegin mufallaj alasnaan ilkihiisu way kala yar durugsanaayeen fanax yaroo khafiifa oo quruxu siyaadisa ayuu lahaa daqiiqulmasruub oo soo marnay waa timihii laabta kaanna waxaad moodaysaa cunuqahu luquntiisa jiidu dumya luqunta caruusadda fii safaa'i alfida oo siday fidadu saafiga u tahay ayuu saafi u ahaa muctadila alkhalqi abuurkiisoo dhani dherarka iyo dhumucda iyo timaha iyo midabka dhammaan wada dhexdhexaad buu ahaa baadinun ahaa mid hilib leh mutamaasikun haysta oo sida hilibka dhallinyaradu isu haysto ayuu isu haystay hilib ruxmaya oo jilacay ma lahayn alimaam alkhasaali wuxuu leeyahy nebigu isagoo lixdan dhaafay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu haddana jidhis haysta oo kii dhallinyarada ah ayuu lahaa mutamaasig sawaa'a albatni waasadri waa lasii xoojiyuun laabtiisa iyo calooshiisu way sinaayeen nebigu caloolmayana salawaatu rabbi wasalaamu calayh cariida asadri laabtiisu waa ballaadhnayd baciida maa bayna almankibayn labada garab inta u dhexaysana waa kala durugsaneyd dakhma alkaraadiis oo soo marnay halkay isugu yimaadaan lafuhu anwar almutajarid anwara wuu ifaya almutajaridi inta dharka ka maqan mutajarid ismu faacil waad ka dhigi kartaa oo dharku ka maqan yahay ama timuu ka maqan yihin halka banaan ee ama ah dharku ka maqan yahay oo sida dhudhumada iyo curcurada iyo meelahaas waa anwara waa nuurayaan mutajaradna waa la odhan karaa kuwa la banneeyey oo maryaha laga qaaday ama timaha aanay ku oolin inta nebiga muuqata calayhi salaatu wasalaam ee bilaa timaha ah, ama maradu ay ka dib uga dhacaysaay waxayd in aad iyo aad u dhalaalaysa haddii intii muuqanaysay dhalaalayso intii dee inta muuqata cadaaladdaa ku dhacda waxbay ka doorisaa inta qarsoonna maxaad u malayn aad bay uga saafisanaanaysa mawsuula maa bayna allabati wasura dhuunta iyo xudunta inta ka dhexle waxaa lagu xidhiidhiyey bishacarin timo yajrii socda kalkhadi sidii laynka sidii khadka timayroo dhuuban ayaa maraya caariya sadiyeyn labada naas tima kuma lahayne waa u qaawanaa iyo walbadni calooshaba maa siwaa daalikana tima ayuu ku lahaa ashcara adiraacayni walmankibayn labada garab iyo labada dhudhunna waa caali sadri iyo laabta xaggeeda sare tima ayuu ku lahaa saddexdaa meeloodna dawiila zandayn mataanaha nebigu waa dhaadheeraayeen labadiisa mataanoodba raxba raaxa baabacadiisuna waa ballaadhnayd shatna alkafayni waalqadamayn shalaynu soo marnay saa'il aladraaf saa'il waa u dheeriyey aladraafi gacmaha iyo lugaha la laysku yidhaa gacmaha iyo lugaha waa u dheeraa shaa'ilna waa laydhaa waa isku macne shaa'il iyo saa'il gacmaha iyo lugaha waa uu dheeraa alatraaf khumsaana lakhmasayn raysmagaadhada ayuu u dallacnaa dallacaad aan saa'id ahayn masiixa alqadamayn labada cagoodna way masaxnaayeen oo qofku markuu raysmagaadho yeesho cagtu tuur bay yeelataayo halkaa dhaxay ka xoodantaa isaga ilaahay waa u siiyey raysmagaadho fiicanna wuu siiyey lugtuna may xoodmine saasa u sinayd masiixa alqadamayn yanbuu canhum almaa biyaha ka daadanayay idaa saala hadduu dhaqaaqana zaala waa dhaqaaqayay qalcan ruqaansi iyo inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu hore u socdo yakhduu takafiyan taa horun bay xoojinaysaa wuu cirhibsanaya yakhduu waa tallaabo qaadaya takafiyan wa yamshi waa soconaya hawnan qunyar dariica almishya tallaabadiisuna waa dheeray dariicay waasic darsaday tallaabadoo dheer iyo socodkiisoo degan wuxuu leeyahy abu hurayra inna lanujhidu anfusana wa inahu lakayru muktari nebigu markuu dhaqaaqo waa naga wada dheeraynayay waanu ruclaynaa gunucsanaa isaguna waxaad mooddaa inaanu dhaqaaqaynba waana tii ilaahay ku ammaanay muminiinta wa cibaadu raxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawnaa hawnku maaha inaanad gacmahaaga ka soconin lugta inaanad caadi dhulka udhigin hawnku maaha cumar khadaab wuxuu arkay wiil dhallinyaro saa u socda oo aan labadii gacmood dhaqaaqayn sirwaar waa sidee sidii wacibaad araxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawnan wuxuu la fuulay bakooradii saddex buu u dhiibay uu ii rasuulkii ilaahay ee sayidu cibaad araxmaan baanu raaci jirnay saani buu dhaqaaqi jiray saanuu dhaqaaq waa inaanad kibrinu walaa tamshi fi lardi maraxa marka waxa weeye waxaad ka ilaalinaysaa isqaadqaad iyo socodadan kuwa kale lagu shabahayo dhallinyaradeenni qoladii gaalada ahayd gaar ahaan gaaladu kuway ka subxaanlaystaan ee madmadoowe ee aan diin iyo dadnimo toona lahayn ayay socodka kaga daydaan war haddaad cid kaga daynayso socodka ood kaaga beddelayso waa taa laguu sheegay kaa u soco kale kaagii alla ku abuuray iska wado idaa mashaa hadduu socdo kaanamaa yanxadu min sabab waida iltafata iltafata jamiican shalaynu soo marnay daymada inaanu madaxoo keliya leexinayn khaafida tarfi ishiisu hoos u foorortay nadaruhu ila alardi uu dhulka eegayaay akaru waa ka badan tahay min nadari ila samaa intuu samada eegay tawaaduc bay tilmaantaa hoostoo la eegaa fikrad iyo maskaxdoo lasoo ururiyay tilmaantaa waxay tilmaantaa qofku inuu yahay qof degan saa awgeed baa loo diiday qofka tukanaya inuu kor eego nebiguna wuxuu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ikhtilaasun yakhtalisuhu shaytaan min salaati alcabd waa xatooyo salaadaadii laxaday markastood cirka eegto khushuucdaadiiba wax laga dhufsaday jullu nadarihi eegmada nebiga badankeedu almulaaxada waa ishoo keliyoo la dhaqaajiyo yasuuqu waa kaxayn jiray asxaabahu gadaal buu ka socon jiray gadaalka socodkuna laba qodob bay tilmaamaysaa kibirla'aan way tilmaamaysaa hadduu mutakabir yahay horay buu socon laa dadkana gadaal buu iska marin laa cinaayana way tilmaamaysaa iyo kawarhayn saxaabada markaad ka dambayso kii gaabiyey kii dhutinayay alaabtii ka dhacday wixii lumay wax walba waa helaya wayabduru waa kaga horraynayay man laqiya bisalaam salaanta cid alle ciddii uu la kulmo isagay ahayd in la salaamo oo uu sugo fadliga alla siiyey iyo qiimuhu alla siiyey laakiin ma dhici jirine isagaa ku bilaabaya muxuu ku bilaabayaa wuxuu fulinayaa amarkii ummadda siiyey afshu salaama baynakum salaanta faafiya isagaa uga horraynaya daa tira aniguna hallay salaamo kana bilownow laga yaabo isna maskaxdoo mashquulsantoona ku arkayn maxabana way siyaadisaayo qofka salaanta lagu booba maxabbay siyaadisaa awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxababtum afshu salaama baynakum ta kalena waxa weye waa ajarka ajarna way tilmaamaysaa fara bal nebigu wuxuu jeclaa in salaanta la dhammeeyo ninbaa u yimi xalqadiisoo yidhi assalaamu calaykum wuu ka qaaday wuxuu ihi cashrun waa mid kalaa yimi assalaamu calaykum waraxmat ullah wuu ka qaado wuxuu idhi mid dambaa yimi wuxuu idhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu deete wuxuu idhi alaauun ka ugu sarreeya wey ilahina wuxuu ihi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha xadaana abu muusa muxamed ibnu muhanna waa shaykhu ljamiic lixda sheekh ee lixda sunantaba sheekh buu yahay maxamed muhanna xadaana moxamed ibnu jacfar waa xadaana shucbat bnu lxajaaj xadaana qaala can simaaki bni xarbin qaala wuxuu ihi samictu waan maqlay jaabir ibni samuraan maqlay yaquulu leh kaana rasuululahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa daliica alfami mid afkiisu ballaadhan yahay ashkala alcayni ishiisuna casaan ku jiro inteeda cad manhuusa alcaqibi cidhibtiisuna ay hilib yar tahay manhuus hilibkeedu uu yaryahay oo aan cidhibta hilibku lahayn saddexdaba waxaa macnaynaya raawiga ka warinaya ee taabiciga ah qaala shucba wuxuu yidhi qultu lisimaak maa daliicu lfami qaala cadiimu lfami afkiisa ayaa weynaa marka waa taabicigii ayaa macnaynaya yuu ka qaatay wuxuu ka qaatay saxaabiga qultu waxaan ku ihi maa ashkalu lcayn ashkalulcayn maxay tahy ayuu yihi tawiilu shaqi lcayni tawiilu shaqil cayn isha daloolkeedaa weynaa il ballaadhan oo weyn ayuu nabigu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh qultu waxaan ku idhi maa manhuusulcaqib muxuu yahay manhuusulcaqibna qaala qaliilu laxmi alcaqib loogu noqon maayo tafsiirkaa taabiciga ayaynu ku gaabsanaynaa cadiimulfami waa soo marnay ashkalulcaynna ishu inay weynayd wareegeedu ishu inay weyn tahay inteeda cadna cad tahay inteeda madowna ay madowdahay ayaa quruxdu ay tahay waana ta lagu tilmaamay xuurulciinta xuurun ciin xuurun indhahooda cadcad ciinun indho waaweyn ama alqaadi ciyaad isagu tafsiirka taabiciga waa diido wuxuu yidhi ashkalulcayni waxa weeye waxaa looga jeedaa isha qaybteeda cad ee xaydhka laydhaa casaan yar ku jira wuxuu diiday qolo ku tidhi ashhalku waxa weeye wiilka madow ayaa casaan ku jira labadaa macne macnaha la wiilka casaan ku jira iyo macnaha qaadiciyaadba waxaa ka horeeya macnaha simaak ibnu xarbin isagaana loo badan yahay saasaynu ku daysanaynaa axaadiista badankoodana waa waafaqsan yahay xadiiskani waa xadiis saxiixa saddexaa sifa ayuu ku gaabsaday qaala abu ciisa xadaana hanaad ibnu sariy alkuufi atamiimi qaala xadaana cabsar ibnu alqasim azubaydi can ashcas yacni bni sawaar alkindi can abi isxaaq cumar ibni cabdilaahi abi isxaaq asabici can jaabir ibni samura raggaa sanadka ku jiraana waa wada iqaad qaala wuxuu yihi ra'aytu waan arkay rasuulallaahi sala allahu caleyh wasalam baan arkay fii leylati idxiyaanin fii leylati idxiyaan habeen cadda niidhiya idxiyaanku wuxuu bilowdaa saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo ilaa iyo sagaal waa jira fii laylati idxiyaan daxyaanna waa laydhaa wal xaal baan arkay calayhi korkiisa uu yahay xullatun isku joog xamraa wa cas waa jumla xaaliya muctarida fajacaltu waxaan gudagalay anduru ilayhi inaan eega isagii wa ila alqamari dayaxiina eego fala huwa nebiga ayaa cindii agtayda axsanu kaga qurux badan min alqamari kaba qurux badan marka cindiidu maaha takhsiis uu leeyay warka inuu qurux badan yahay cid kale ilama aragto waaqicuu sheegaya siduu xaqiiqatan yahay waxa weeye aniga iyo cid kaleba dayaxa nebiga ka qurux badnaa calayhi salaatu wasalaam quruxdaa uu arkay saddex baa isu keenay abuurkaynu soo marnay oo ilaahay si cajiiba ah u abuuray iyo xulladda uu xidhay oo iyaduna qurux u siyaadisay iyo dayaxa oo si fiican wejigiisa u haya saddexdii markay isu tegeen waxaad ku sii dari kartaa maxabada uu jecel yahay marka iyana lagu xoojiyo wax walba waa ka qurux badnaa marka nebiguna wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam maa bacaa allaahu nabiyan ilaa bacahahu xasana asawti xasana asuura ilaahay nebigu dirayo nebi cod macaanna waa diraa nebi qurux badanna waa diraa weli nebi codkiisa wax ka siiyinna ma dirin nebi muuqaalkiisa wax ka siiyinna ma dirin waayo waxaa la yidhaa naftu waxay ku abuurantay qofka kaamilka ah ee adiga kaa sii sarreeya uu hoggaansankiisu uu ku sahlanaanaya midaad hoos yar eegayso oo arrimaha qaar aad ku yasayso ku dhaliilayso way kugu adkaanaysaa inaad amar ka qaadato ama qalbigaaga uu ku weynaado ama aad u dheganuglaato marka ambiyadana isaga ayaa ugu qurux badnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidku saynu tilmaanay waa xadiid saxiixa qaala abu ciisa xadaanaa sufyaan ibnu wakiicin wa sufyaan ibnu wakiic ibnu ljaraax qaala wuxuu yihi xadaanaa xumayd bn cabdiraxmaan aru'aasi alkuufi can zuhayr ayaa laga wariyey zuhayr waa zuhayr ibnu mucaawiyata ibnu khadiij can abi isxaaq asabiici qaala wuxuu yihi sa'ala waa weydiiyey rajulun nin baa weydiiyey albara ibna caazibin ayuu weydiiyey radi allahu canhu akaana miyuu ahaa wejhu rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam wejiga rasuulku miyuu ahaa mila sayfi sida seefta miyuu ahaa qaala laa maya bal mila alqamar ka kaale seefta eh sida dayaxa ayuu ahaa taabiciintu waxay weydiin jireen saxaabadii soo gaadhay sifaadka nebiga dabeetana wuxuu ku weydiiyey su-aal ah wejiga nebigu seefta miyuu shabbahayay xaggee xagga dhuubnaanta ma weji dhuubanoo qorqoran buu lahaayo aad u dhuuban iyo xagga lamacaanka iyo dhalaalka seeftu way walaclaysaa xagga dhalaalka iyo xagga dhuubnaanta ma seeftuu shabahay maya buu labada midna kuma shabahay dayaxuu shabahaye dayaxa wixiisu lamacaan wuu dhaafay waa iftiin markaa lamacaankii seefta mid ka khatarsan buu lahaayo iftiina xagga kalena weji ballaadhan oo ka ballaadhan kaad sheegtay ayuu lahaa waynagii nidhi goolla ma ahayn oo inuu gool yahay afar digeys isu leegyahay qurux maaha laakiin weji ballaadhan hoosna u dheer ayuu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ibnu xajar casqalaani baa soo macnaynaya wuxuu leeyahy bal milu shamsi riwaayo kale waxay ku daraysaa imaam axmed warinayo bal milu shamsi waa ka kaale dayaxuba waa meel soke cadceeddaabula noocaha markay iftiin noqotana dee wuxuu iftiinka ka qaataa cadceedda ayuu ka qaataa markaa tilmaantaa la sheegay tilmaan qaaliya weeye xadiikaasina waa xadii saxiix ah qaala abu ciisa xadaana abu daud abu daawuud almasaaxifi sulaymaan ibnu salmin waxaa masaaxifi loo yidhi masaaxiftuu qori jiray madbacdi may jirin kutubta qur-aanka gacantiisu ku qori jiray markaasuu iibin jiray qaala wuxuu yidhi xadaana nadar ibnu shumayl abulxasan almaasini waa imaamkii weynaa naxawiga ahaa toddobada sheekh ee kutubta xadiiska lixda sheekhan idhaahdo ayuu ahaa macallin dhammaantood can saalix ibn alakhdar can ibni shihaabin saalix ibn akhdar mowla hishaam ibn cabdimalik waxaanuu ahaa zuhri buu khaadim uu ahaa can ibni shihaabin izuhri radia allahu canhu waa muxamed ibnu muslim ibni shihaab izuhri can abi salamata ibni cabdiraxmaan ibni cawf radi allahu canhu can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abyada midcad kaanamaa waxaad moodaaba siiqa in laga abuuray min fidatin fida in laga abuuray macdanta qalinka rajila shacri timihiisuna waxay ahaayeen qaar dhexdhexaada bayaadka waynu soo sheegnay caddaantaasi waa caddaan in yaroo casaani weheliso caddaan balowa ma ahayn oo waynagii ku bilownay kaannamaa siiqa min fidana waxa weeye in fida laga abuuraa la moodaa iyadoo la garanayo wuxuu ka abuuran yahay oo ah wixii dadku ka abuurnaayeen xadiikaasina waa xadiis saxiixa intaasuu inoo faa'ideeyey qaala abu ciisa xadaanaa qutaybatu bnu saciidin wa abu raja waa shaykhii koobaadin ku bilownay qaala ana al alleytu bnu sacad ana hadday ad aragto waxay soo gaabsadeen ahbaranaa berigaa waxaa ku yaraa waxa wax lagu qoro oo waxay ku qoran jireen looxyo gaagaaban iyo waraaqa dirqi lagu helo deetana ahbaranaa waxaa la tuurayaa khaada iyo ba'da iyo ra'daa la tuuraya ana baa la odhanaya ana ana haddaad aragto waa ahbarana allays bnu sacad alfahmi waa imaamkii weynaa reer masar waa imaamkuu yidhi imaamu shaafici allaysu afqahu min maalikin laakina asxaabahu lam yaquumuu bih lays bnu sacad imaam maalik isagaa ka faqiihsanaa laakiin ardaydiisii ayaan u dadaalin si awgeed madhabkiisu u hadhay can abi zubayr maxamed ibnu aslam ilmaki can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhu waa jaabir ibni cabdillahi ibni xiraam saxaabigii weynaa ee ansaariga ahaa ee khasrajiga ahaa ee najaariga ahaa weeye nebiguna aadka u jeclaa anna rasuula allahi sala allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay baa qaala yidhi waa lay bandhigay calaya aniga alambiyaau ambiyadaa lay bandhigay fa idaa muusa calayhi salaam muuse darbun waa dhexdhexaad oo min arijaali rag buu dhexdhexaad u yahy dheerarka iyo xagga dhumucdaba kaannahu waxaad moodaa min rijaali shanuu'a qabiilkaa shanuu'a laydhaa ayaabaad mooddaa waraaytu waxaan arkay ciisa bna maryam calayhi salam fa idaa aqrabu man ra'aytu bihi cidda aan arkay cidda ugu dhow shabahan ekaantuna curwatu bni mascuud athaqafi wa ra'aytu waxaan arkay ibraahiim calayhi salaam fa idaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan cidda ugu dhow xagga ekaantuna saaxibukum saaxiibkiin yacnii nafsah isagaa isu jeeda cidda ugu ekaanta badani waa aniga wara'aytu waxaan arkay jibriil calayhi salaam baan arkay fa idaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan cidda ugu dhow xagga shabahuna dixyatu waa dixya nabiga calayhi salaatu wasalaam halkan uu ku arkay ambiyada iyo qayb malaa'igta ka midina waa leylatu lisraa waxaa sheegay sida abulcaaliyat alriyaaxi oo taabiciya waxaa kaloo sheegay saciid ibnu lmusayib markaa waabuu ku caddeeyey saxiixa ra'aytu leylata usriya bi ra'aytu muusa marka wuxuu arkay ambiyadii oo dhan ambiyadii ha arkee wuxuu inooga sheegay saddex keliya iyo hal malag oo jibriil ah wuxuu ku horraysiiyey nebiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina afdal salaami watasliim wuxuu yidhi nebi muuse waxau ahaa darbu min alrijaal riwaayada kale waxay odhanaysaa fa idaa muusa aadamu wuxuu ahaa nin aadam oo maariina lahu shacrun jacdun timihiisuna adayg bay xigeen darbun min arijaal xagga dherarka iyo dhumucdana dhexdhexaad buu ahaa kaanahu min rijaali shanuu'a riwaay kale waxaa kaanahu min asdi shanuu'a asdi shanuu'a waa reer yamaneed waa qabiil lagu yaqaanay dhexdhexaadnimada oo aan dherar badanna lahayn gaabnaanna lahayn jirkooduna dhexdhexaad yahay ashana'u waa albuqdu waa nacaybka ina shaani'aka huwa alabtar waxay nacbaayeen xanuun ee xumaanta markaasaa laydhi asi shanuu'a markaa nebiyulaahi muuse saasuu ku tilmaamay wara'aytu ciisa bna maryam calayhi salaam nebiyulaahi ciisana cidda ugu dhowi waa curwata ibni mascuud athaqafiy curwa waa nin reer thaqiifa waa nin reer daa'ifa waa ninkay gaaladii quraysheed lahaayeen lowlaa unzila hada alqur'aanu cala rajulin min alqaryatayni cadiim labada nin ee labadan magaalo ugu kala awoodda badan magaaladana weliid ninka la yidhaahdo weliidulmugiira ayaa ugu awood badan in laga dhigaabay ahayd nebi daa'ifna waxaa u odaya curwat ibnu mascuud labadaa in laga dhigaabay ahay suu ilaha yidha hum yaqsimuuna raxmata rabbik nebinimadu waa naxariis meegaa qaybinaya odhanaya soo wad ha kan dhaafi ka daah dhaafi halkaa dhaafinin maya allaahu aclamu xayu yajcalu risaalata ilaahay cidduu rasuul u dooranayo cidna ka talagelin maayo curwata ibni mascuud wuxuu ahaa nin qiimo badan wuxuu ahaa ninkii loo soo diray qurayshi u dirtay inuu nebiga la xaajoodo aad buu ula hadlay wuxuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxamedow haddaad maanta quraysh ka xoog badatood mariso soo taariikhda geli magaxumo soo noqon maysid ninkii koowaad ee reerkiisa dabar jara hadday ta kala dhacdana oo adiga lagaa xoog bato waanan u badinayaayo ururis baan arkaya dad ururis oo jaabajaaba saxaabada qabiiladoodu eegaya isagoo waxay u yaqaanaa wanaagga qabiil keliya ilmaadeer sooca ayuu wanaag u yaqaanaa raggan kala wada qabiilkaabuu la yaabay abubakar oo kor taagnaa ayaa jeedalku dhuftay gacanta kaga dhuftay ka fogee garhka nebiga gacantaada cafwan inuu ku adeerka wiye buu ahaa muqiira ibnu shucba ibnu mascuud markaas markaasaa wuxuu yidhi waa ayo gacanteeda ulaynaya leh garka nebiga ka fogee siu waa muqiira koofiyad bereed bay xidhayin laskaran maayo siu ay qudar waryaa khaayin xumi soniga bixinaya weli dhagartaad geysatay dhagartuna wax kale may ahayn muqiira markuu islaamayey laba ninoo gaalabu kusoo lug daray oo safarna wata markay meel jiifsadeen ayuu labadiiba dilay xoolahoodiina wuu qaatay nebigu u keenay wuxuuhi waan islaamay laba gaalna waan soo dilay qaniimana waan wadaa nebi wuxuu labada gaal marka hore ballanigumay jirine hadur wey laakiin xoolo aad dadka ku khiyaamaysay waan bixinayaa xoolii wuu celiyey qoladii lahayd buu celiyey dhagartiina waxaa bixinaya adeerkiisan curwa hadalkaa khatarta markuu saxaabada ku sheegay jaabo jaabo ururis ah abubakar baa xanaaqay oo ku yidhi umsus badara laata wacay intaan maqlayay tii ugu xumayd wa badarka waa meelaha ugu daranee cawrada dumarka halkaa nuug buu ku yidhi umsus badar allaat deete wuxuu idhi ninka saynacawaayo salu waa abubakar wuxuu idhi lowlaa yadun kaanat laka cindii lam ujaasika bihi la laajabtuka abaal baad igu lahaan jirtay welina maan gudin haddaan gudi laa waan kuu jawaabi laha laakiin maanta waxaa afxidhaya abaalkaa iyagoo gaalaa bay abaal ilaalinayaan innagana kaad maanta beerka ku soo quraacisay barqaduu kugu luqluqanaya waa halis wey suwaabay dhammeene waxay idhaahdeen ciirtaadhamaa ceebtaa yaqaan ki waaba kii ciirta kaa dhamayey hadduu ceebtaada doonaya muxuu ciirtaada ku falay kaa fogaado abaal qofka oo galaa cid gudda lama arkana way yidhaahdeen waxaasoo dhan diin maaha gaalkiibaa abaal ilaalinayee maxaad u ilaalin weyday anu waxaan arkay ninkii ninkii soo koriye tacliinta ka saaray dariiqa uga leexda dariiqa uga leexda iska daa salaane dariiqa uga leexda waana dhaqanada soo kordhay ee aan fiicnayn curwat ibn mascuud maalintaa kumuu guulaysanu islaamo ballankana inuu xidho kumuu guulaysanoo ballankii waxaa xidhay suhayl ibni camar laakiin wuxuu islaamay markii dagaalkii daa'if ka bacdi ayuu islaamay nebigu madiine ugu yimi si wacan buu islaamay si wacan baa loo ambabixiyey nebigu wuu ka helay dhaqankiisa iyo caqligiisuu ka helay wuxuuhi ninkaasi hadduu badbaado walle nin buu noqon mama badbaadin wuu ishubay in la jecel yahayoo oday yahayoo suldaan yahayoo halkaa markuu ka baxay ayuu waaryaadhan waan islaamay idinkuna islaama leeb lagu qasay waa la shahiid buu noqday halkaasuu ku shahiiday reer way dileen curwat ibn mascuud athaqafi ibraahim baan arkayoo cidda ugu dhowey waa saaxiibkiin isagaa issheegaya nebiyullahi ibraahimna cidda ugu dhowey la eegayaa waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa ra'aytu jibriila oo jibriil wuxuu ka ahaa ambiyada ibnu xajar haytami isagu wuxuu leeyahay curida calaya alambiyaa waxa weeye waa cadfun bilaa caadif wey oo waa qolo cusub laakiin shuraaxda kale waxay leeyihiin ambiya lagu cadfi maayo curida calaya jibriilu baad odhanaysaa taasaana fiican waxba ambiyaha ku cadfin curida calaya jibriilu jibriil baa lay bandhigay fara'aytu waan arkay fa idaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan cidda ugu dhow xagga shabahaadana dixyatu ibnu khaliifa alkalbi dixyatu ibnu khaliifa wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qurux badan oo markuu magaalooyinka cusub soo galo in hore looga aqoon rag iyo dumar iyo yar iyo weynba la daawan jiray buu ahaa waa ninka keliya ee jibriil inta badan uu isku sifayn jiray markuu jibriil soo degayo dixi ibnu khaliifa ayuu sawirkiisa ku iman jiray inagu laakiin dixyatuna khaliifa ma aynaan arag inuu qurux badnaa ayuumbaa laynoo sheegay xadiiskaasina waa xadiis saxiixa halkaana waxaa inooga soo baxaya ambiyadu inay wada qurxooyiin quruxdoodu haba kala duduwanaato oo dee quruxdu shay keliya maaha way kala duduwanaan kartaa xadiikaasina waa kaa qaala abu ciisa raximahu llah xadaanaa sufyaan bnu wakiicin wa maxamed bn bashaar walmacna waaxid qaala waxay idhaahdeen ana yaziid bnu haaruun anbaa ahbarana yaziid bnu haaruun can saciidin aljurayriyi saciidin aljurayri albasri qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay abu tufayl caamir ibnu waasilat alleythi yaquulu isagoo le ra'aytu waan arkay annabiya ayaan arkay sala allahu caleyh wasalam wamaa baqiya ma hadhin calaa wajhi alardi arlada korkeeda kuma hadhin axadun qof ra'aahu nebiga arkay hayrii aan aniga ahayn saxaabadii nebiga aragtay maanta cidda keliya arlada joogtay ka nooli waa aniga uun qultu waxaan ku idhi sifhu lii ii sifee wuxuu idhi kaana abyada waa caddaa maliixan qurux badan buu ahaa maliixan ay jamiilan muqasadan dhexdhexaad buu ahaa wax walbana abu tufayl caamir ibnu waasilat allaythi waa aakhiru man maata min asaxaaba saxaabada rasuulka qofkii ugu dambeeye geeriyooduu ahaa cid ka dambaysana ma jirto isagaana caddeeyey wuxuu leeyahy ra'aytu nabiya wamaa baqiya calaa wajhi alardi axadun ra'aahu hayrii qaala wuxuu ihi sifhu lii ii wuxuu ihi wuxuu ahaa abyada mid cad buu ahaa caddaanka waa inagii sheegnayoo aad uma ahayn saafiye caddaan casaan ku jiruu ahaa maliixan qurux badan oo indhaha soo jiitaa weliba malaaxadaasi mid aad iyo aad u weyn bay ahayd waxa uu leeyahay ibnu qayim kamala allahu maraatib aljamaali lilnabiyi aldaahirati walbaatina waikhtiyaaru lihadihi lahu raxmatun lilumma ilaahay wuxuu dooray quruxdii qalbiga iyo quruxdii jidhkaba waa u dooray in quruxdaa laga dhigaana waxay ahayd naxariis innaga laynoo naxariisanayo si aynu hore ugu rumayno waataynu soo marnay aynu nidhi salmaan alfarisi maalinkii koobaad ee arkay wuxuuhi markaan sidaa u arkay ayaan arkay inaanu wejigaasi weji beenaala ahayn waxaa sidaa isna odhanaya cabdulaahi bnu salaam saxaabigii weynaa ee caalimka yahuudiga ahaa mar alle markii madiina uu yimi injafal annaas dadku waa soo yaaceen buu fa kuntu maca man injafal dadkii soo orday baan ku jiray falamaa ra'aytuhu wa tamakkantuhu caraftu anna wajhahu laysa biwajhi kadaab walle wejigaasi weji sheegaya oo cid ka been abuuranaya inaanu ahayn xaga dambean ka wareegay deetna goy ka tuuray dhabarkiisii khaatamu nubuwan arkay markaasaan ku dhegay buuri wixii koowaadeen maqlayna wuxuu ahaa isagoo leh ayuha annaas adcimu acaam wa afshu salaam wa salluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam waxyaalaha cajiibkii waxa weeye wuxuu warinayaa ibnu xibbaan daariq ibnu cabdillahi almuxaaribi wuxuu ka warinayaa wuxuu idhi waxaan imi maka taariq bn cabdillahi almuxaaribi maka haddaan imina waxaan la kulmay nin dhawaaqaya oo laa ayuha nnaas quuluu laa ilaha ila allahu tuflixuu ninna uu daba socdo faraq shiida oo dhagaxaana uu la daba socdo oo boqnaha iyo caguhu dhiigayaan la dhacayuu leeyahay laa tusadiquuh fa inahu kaadib saabi beenaale diintii ka baxay weeye waa ninka la ka kashiidaya maxay kale yihin waa adeerkiioo waa qulaamu qurayshinkaasi wiilkii quraysheed kana waa adeerkiioo waa abulahab dabeetana waannu soo guurnay buu yidhi waxaanu degnay meel madiine ku dhow la socota gabadh dabeetana waxaanu degnay madiine caaradeeda nin noo yimi aad u dhalaalayo qurux badan laba goo cadcadna xidhan man ilqawmu saanu su sheegnay min ayna antum min arabada halkaasaanu ka xagee laga soo guuray waa dhaqankeennii reeruhu waa ayo nebi maxamed baa leh ha ceebsanin salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa darma hadduu kaaga bilaabo war kan badowga ahe inagoo gosha ku wada siina qabyaaladii oo makhaayadaheenna iyo faalladeennu wada qabyaalatay ayuu haddana wuxuu ka boodsan yahy inuu idhahdo war qolo maate ka ilaalinaya halkana wuu ku wataa ta dambe labada jooji iska weydii yaad ahay waayo litacaarafudii wey deetana way sheegeen atabicuuna aljamal awrka ma iibinaysaan haa maxayd uga siin intaa iyo intaa iyo intaasoo timira lacagna way sheegeen timirna way sheegeen maadaama reer soo guurta yihiinoo timirta xiisaynayaan waan ku qaatay buuri deetana garhkuu qabtay uu dhaqaajiyey awrkiibuu ka haystay mar alle markuu libdhu madiine la galay ayaanu iscanaananay buuri midna idaan garanayn unbaa hogaankii u dhiibteen waa lascanaantay adigaa dhiibay adaa dhiiba la yaqaanaa qof marka la yar nin ninka kalu ku tuunaa adaa degdegay adaa degdegay gabadhii baa tiri waar dhegaysta ha iscanaanninina weji hoojinaya maahee cagta dhigta wejigaan arkayay weji sahlan mu ahayn habeennibadkiiba ninoo yimi su ana rasuulu rasuulillaahi ilaykum rasuulkii baa iisoo kiin dirayoo waa kan xoolihiinnii timirna waa loo soo dhigay badan oo awr lagu sido waxaa lagu yidhi waxaa xaqu leedii inaa cuntaan ilaa dheragtaan inaa miisataan ilaa u buuxsataan deetana waanu ku daadanno waanu cunnay kadibna waanu gurannay sidii baanu ku dhammaysannay deetana subxii baa soo dhaadhacay waaba rasuulka mimbarka saaran oo hadlaya oo leh yadu lmucdi hiy ulya yadullahi hiy alculya wa yadu lmucdi hiy aaniya gacanta ilahay baa ugu sarraysa gacanta ka bixinayaana waa talabaad labaad iyaaka wa abaaka wa abaak ummaka wa ummak uma akhaaka wa ukhtak uma man yaliika yaliik aabbaha ugu horraysii hooyada ku xigsii ee walaashaa iyo walaalkaa ku xigsi iyo sida loo kala dhow yahay deetana nin baa halkaa ka kaxoo yidhi rasuul nimanka soo guurtadii waa bani saclada waa nimankii berigii hore ninka naga dilay rasuul iminka noo qabo oo nooga dil ninkii rasuulku wuxuu ihi hooya intuu gacmaha kor u qaaday alaa laa yajnii axadun calaa axad qofna qof kale dembi uma soo jiido markaasaa wuxuu ku daray alaa laa yajnii waladun calaa ummihi inanku hooyadii waxba uma soo jiidi karo haddaad adigu wax geysatay hooyada ayaa bah looma qabsan karo tan maaha looma xidhi karo oo way jideeyeen culimadu in loo qaban karo haduu ciddii keeni waayo laakiin looma dilayo lagamana goyn karo lama odhan karo adaa lagaa jaranayaa laakiin waa loo hayn karaa inta uu keenayo ama ehelkiisu ay keenayaan intaa waxaynu u keennay wejiga nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh qofka qacda hore arkaa wuxuu ku qancayey inaanu weji wax walaaqaya ama wax kharribaya aanu ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiikaasna waa xadii saxiixa xadiika shan iyo tobnaad qaala xadaanaa cabdulaahi bnu cabdiraxmaanin waa cabdulaahi bnu cabdiraxmaan addaarimi atamiimi asamarqandi qaala ana ibrahim ibnu mundir alxisaami ibrahim ibnu mundir alxisaamina wuxuu galaa khaalid ibnu xisaam alqurashi qaala ana cabdulcasiis ibnu haabit azuhri wuxuu galaa bani zuhra hani ismaaciil ibnu ibraahim xadaanii ayuunbuu gooyey xadii iyo daalkii ani ismaaciil ibnu ibrahim ibni akhii muusa ibni cuqba can muusa ibni cuqba adeer buu ahaa muusa ibnu cuqba can quraybin quraybna waa mowla ibni cabaas waa ardaygii cabdullahi ibni cabaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi kaana rasuululahi sal slam wuxuu ahaa aflaja haniyatayn labadiisa dhoollood qaaray kale yar durugsayiinoo fanax khafiifa leh idaa takallama markuu hadlo ru'iya waa la arkayay yakhruju ka soo baxaya min bayni hanaayaahu foolashiisa dhexdooda nuur ka soo boodaya sidii nuur oo kale ayaa la arkayaa xadiiskan ugu dambeeya waxaa laga warinaya cabdulahi bnu cabaas xabru hadi lumma waxa uu leeyahy rasuulka ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh aflaju saniyatayn labada foollood wuxuu ku lahaa fanax yaroo khafiifa horaynu soo marnay idaa takalama hadduu hadlo ru'ya waa la yakhruju ka soo baxaya min bayni hanaayaah waxa ka soo baxaya ee hadala ayaa nuur ah nuur xisiyo muuqdana waa yeelan karaa nuur nolosha nuurinayo qalbiga nuurinayana wuu ahaa hadalkiisu qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin laakiin waxaa xaqiiqa inaanu ahayn nuur xisiya nuur xisiya ma ahayn waayo waxaa caddaynaya xadiisu muslim xadiiska muslim ku yaalla caaisha waxay tidhi habeen baa nabiga waayey gogoshii baan ka waayey waan tabay saasaan gacanta idhi guryuhuna may lahayn iftiin waana dumaroo waxaysamala waabu dhaqaaqayoo xaggaa iyo reerii kale ayuu dhaqaaqay dabeetna masaajidkaan galay waan taataabtay masaajidka anoo taataabanaya ayaa gacanteed waxay ku dhacday cidhibtiisii ku dhacday cagtiisii waabuu sujuudsan yahay wuxuu leeyahay allahuma ini acuudu biridaaka min sakhadik wa bimucaafaatika min cuquubati wa acuudu minka laa uxsii anaan calayk anta kamaa anayta calaa nafsig ducada cajiibka ah ilaahay waxaan magan gelayaa raalliaanshahaaga cadhadaadaan ka hoosgelaya cadhadaan ka cararayaa raalliaanshahaan hoosgelaya waacuudu bimucaafaatika min cuquubatik ciqaabtaadaan ka cararaya ilahayo caafimaadkaagaan u cararaya waacuudu bika minka adaan kaa ordaya oo adaan kugu ordaya laa uxsii anaan calayk ammaan ma koobo aan ku ammaano anta kamaa anayta ala nafsik sidaad soo ammaantay meel loo dhaafa ma leh waa halkan culimmadu yidhaahdaan saxaabadu waxay nagaga duwanaayeen xataa xaala alqadab xataa xaaladdaa ay wax raaraadinayso cilmigii way dalbaysaa xadiis bay isnoo soo qaatay kicitaanka ay soo kicitintay iyo baadhidda ay baadhaysaa faa'iide waxay noqotay inay xadiis qaadato haddii nabigu nuur yahay dee masaajidka waa dhalaalayla umay baahateen inay taataabatee qacdaba waa arkilayd faynuusna lamama shiteen fenuusna lamaba shiteen laakiin waxa ka weyn nuurka kale ilaahay noogu soo dhiibay baabkii koobaad saasuu inoogu dhammaaday xadiiska ugu dambeeya waa xadiis daciif ah waayo cabdulcasiis ibnu thaabit azuhri waa matruuk qolana waa daciifa yidhaahdeen qolana waxay yidhahdeen waa matruukba hadduu matruuk yahay xadiiska daciif la odhan munkar baa la odhanaya wuu ka sii hooseeya daciifka marka ama waa daciif ama waa munkar laakiin labada sifee la sheegayba way sugan yihiin eh, kol haddaynu baabkii koobaad dhammaynay ardayga waxa laga rabaa oo ugu fiican inuu khulaaseeyo intaad xaashi qaadato axaadiistaa shan iyo tobanka ah sifaadkii nebiga ku yimi inaad wada xidhiidhisaa la rabaa oo wixii mukararah ee soo noqnoqonaya iska daa dhammaan waxaa kuu soo baxaya hal xaashi oo sifadii nebiga ah kaannaka taraa sidood arki karto